bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alusul min cilmi اlusul lishaykh اlcalaama moxamed bni saalix alcuthaymiin raximah اllah alijtihaad baabkan wuxuu uga hadlayaa ama fasalkan ijtihaadka alijtihaad alijtihaadu marka hore luqa ahaan waxaa weeyaan badlu lwusci waaaqa badlu lwusci waaaqa tabarta in la bixiyo iyo dadaalka tabar iyo dadaal in la bixiyo isilaaxana waxa uu ku yahay badlu lwusci fi اnnadari fi اladilati الsharciya badlu lwusci fi اnnadari fi اladilati الsharciya in dadaalka lagu bixiyo in la eeg eego oo la fiirfiiriyo adilada sharciga waa kitaab gadaalan ka akhri doonnaa hadda waa iska yar badlu lwusci fi اnnadari fi اladilati الsharciya iyadoo tamarta lagu bixiyo iyo dadaalka fiirfiirin la fiirfiirinaayo adilada sharciga ah ayb saas ku saabsan badlu lwusci fi اnnadari fi اladilati الsharciya listinbaaqi alaxkaami sharciya si axkaamta sharciga markaa loo istinbaado wuxuu u qaybsamaa ijtihaadku laba qaybood ijtihaadun mutlaqun waijtihaadun muqayadun ijtihaad oo mutlaq ah oo bimacnaa ninka adilada kitaabka iyo sunnada inuu ku tasarufi karo oo yacnii xagga wax ka istinbaadidda inuu isaga la gooni noqon karo oo aan cidna aanu ku xirnayn ayb ijtihaadun muqayad ijtihaadka muqayadkaana waxay tahay madhab min almadaahib ayuu mujtahid ku yahay saasay u qaybiyaan maalan madhabka shaaficiga oo kale ayuu aad u bartay mujtahid buu ku noqday isagaasoo marka wixii raajix ah wixii raajix aan ahayn wixii kale yacnii uu aad u yaqaanaa mujtahid oo waxaa weeye muqayad ah maxaa yeele waxaa lagu qeyday madhab mucayana isaga wax istiqlaalin keligiis labadaasaa sida guud si marka la fiiriyo loo qaybshaa ayb ijtihaadku isagu marka wakhti miyuu leeyahay ma dhammaaday waxaasoo dhan marka waxaa weya waxaa kaaga filan ijtihaadku waa mawhibo iyo hibo ilaahay bixiyo ilaahayna ciddou doonuu siiyaa ama wakhti hore ha noolaado ama wakhti dambe ha noolaado ama wakhti dhexe ha noolaado lama dhihi karo marka cadiyada ilaahay baa la soo ciriirinayaa oo ijtihaadkii wuxuu khaas ku yahay afarta a'imo bis wixii ka dambeeyey cid ijtihaadi kartaa ma leh ma la dhihi karo sancaani kitaab wuxuu leeyahay irshaad الnuqaad ilaa taysiir اlijtihaad oo shuruudii iyo in la heli karo uu tilmaamayo dad laga helana ay jiri karaan ayb xataa dadka dhahaayo ijtihaadkii waa la laabay irdihiisa oo ijtihaad ma furna qolada dhahayso iyaga laftirkooda istanaaqudaayo mararka qaar maxaa yeele masaa'il axkaama oo cusub oo yacnii mustajada min almustajadaad ka mida masaa cusub oo nawaasisha ah waxaad arkay iyagoo ka fadwoonayo oo dhahaayo tan waxaa looga qiyaas qaadanayaa taas iyo taas masaladaas ee qiyaaskiisa oo ijtihaad maaha isaga laftirkiisa qiyaaskii waa ijtihaad marka ijtihaad waa dhammaaday xataa ijtihaadkii madhabka waa dhammaaday in la yidhaahdo oo mujtahid muqayada xataa ma jiro haddana yacni marka la yidhaha daa'irada iyo diyaaradda ma lagu tukan karaa waa lagu tukan karaa maxaa u daliila qiyaasan lisafiina doontaa looga qiyaas qaadanaya adig saa wax u qiyaasaysaa madaa mujtahid ila qiyaaska waa ijtihaada marka iyaga laftirkooda istanaaqubayo qolooyinka dhahaya ijtihaad cid ijtihaadi kartaa adduunyada ma jirto waa dhammaatay iyaga laftirkoodii baa marka waxay gelayaan ciriirigaas gelaya calaa kulli darajaadku waa saddex ijtihaad iyo taqliid iyo itibaac qof aan ijtihaad gaarin waa jiraa dadka hadda yacnii uma badnaba haddana laakiin ay dhici karta adilada culammada markay ka hadlaayaan inay fahmi karaan qofkaas waa mutabic ninkan buu raacaa laakiin daliiluu ku raaca sidoo kale marka waa iska mutabic buu noqona muqalidkaana ninka caamiga taqliida isaga laga rabaaba sababtoo ah haddaanu adiladii kala garan karin xuu axkaamtiina laga rabo qofkau isleeyahay markaas waa diin iyo warac uu ku yaqaano su-aasha weydiina wixii uu u jawaabo qaadan markaa isago intaa dadaalkiisu fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun sidaasuu ilahay yidhi subxaana wa tacaala ijtihaadku marka masalo kale waxay tahay alijtihaadu yatajaza ijtihaadku waa qaybsamaa waa gogo-a asaga alijtihaadu yatajaza macnaheedu waxay tahay ruuxa waxaa dhici karto baab min alabwaab inuu mujtahid ku noqdo abwaabta kalena uusan ku ahayn waa dhici kartaa oo maalan masaa'ilsha dhaxalka oo kale faraa'idka qofkan inuu intuu si daqiiqa u bartay an yakuuna mujtahidan baabkaas inuu mujtahid ku yahay abwaabta kale bacd alabwaab yani jaraaxaad iyo kalena inuusan mujtahidba ku ahayn ayb waa isku suuragal oo ay dhici kartaa oo alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala iclaamu lmuwaطiciinku ku tilmaamay oo waxa uu yidhi wayatajaزأu اlijtihaadu fayakuunu الrajulu mujtahida fii nawci min alcilmi muqalida fii gayrihi aw fii baabin min abwaabihi baab abwaabta cilmiga ka mida nooc anwaacda culumta kamida inuu mujtahid ku yahay dhici karto anwaacda kalena culumta inuu muqallid ku noqdo waa tajazu alijtihaad alimaamu nawowina muqadamada majmuuca waa ku sheegaya ibnu salaax ayuu kasoo naqlinaya ijtihaadka wuxuu u qaybsamaa saxiix iyo faasid ijtihaadun saxiixun waijtihaadun faasidun ijtihaadka saxiixa waxaa weeyaan huwa aladii sadara min mujtahidin ijtihaadka ka soo fulo nin mujtahida kow tawafarat fiihi shuruud اlijtihaad oo shuruudii uu ku ijtihaadi lahay ay ku taam noqotay laga helay wa kaana hada اlijtihaadu fii mas'alatin yasuuqu fiiha اlijtihaad wa kaana hada اlijtihaad ijtihaadkaasuna waa inuu ahaado fii mas'alatin mas'alo yasuuqu fiiha اlijtihaad ijtihaad ku bannaan yahay laba unbaa ijtihaadka saxeixa labaa loo shardiya an yakuuna mujtahiduhu yacnii ninkiisa mujtahidkaa waa inuu yahay mujtahidan xaqiiqiyan mujtahid oo markaa xaqiiqi ah oo tawafarat fiihi shuruud ijtihaad shuruuda ijtihaadka aan sheegi doona laga wada helay maxaa ku baxaaya ninaan mujtahid ahayn hadduu ijtihaado ijtihaadkiis faasid u ah waxba kama jira saxiix ma noqonayo waa inuu marka hore isagu marka aaladii ijtihaadka uu leeyahay ko tan labaad waxa ay tahay an yaqaca alijtihaadu ijtihaadku waa inuu ku dhaco calaa maa yasuuqu fiihi اlijtihaad wax ijtihaad ku bannaan yahay waa inuu ijtihaadkana ku dhaco masale aan ijtihaad boos uga furreenaa jira maalan mas'aladu hadday mansuuso tahay oo qur'aankii uu caddeeyey sunnadii nebiga lagu caddeeyey mala ijtihaadaa markaa ma la ijtihaadaya maya ijtihaad markaa boos uma furna taasa sunnadiibaaba cad oo yaallo abwaabta qaarkoodna ibn abdkhadiib eh, albaqdaadi wuu baabaysanaa kitaabu alfaqihi walmutafaqih wuxuu baabaynayaa uu leeyahay inaan lagu ijtihaadi karin fii mawaaridi nasi meel nas yaallo inaan ijtihaad furnayn marka labadaa shardiba ijtihaadka saxiixa loo shardiyaa mujtahidkiisu waa inuu yahay mujtahid yacnii ay ku tawafurtay shuruudulijtihaad shardiga labaadna waxaa weeyaan waa inuu ijtihaadka ku dhacay meel uu munaasib u yahay meeluu munaasib u yahay waa maxay waa inaanu meel nas yaallo aanay ahayn meesha waxaa kaloo yacnii ra'yiga ijtihaadka marka laga hadlaayo ra'yigana waa la baxtiyaa oo meelaha ra'yiga waa lagu baaraayo waa lagu baxtiyaa ra'yiga madmuum iyo wuxuu leeyahay mamduux ra'yun madmuumun iyo wa ra'yun mamduux ra'yiga madmuumka ah la ceebeeyey afar nooco alra'yu lmukhaalifu linasi ra'yi kastoo nas khilaafaa waa madmuum alkalaamu fi ddiini bilkharsi waadanni diinta in looga hadlo iska mala awaal iyo mala malayn in looga hadlo maca atafriidi waاtaqsiiri fii macrifati nusuus wa duruq اlistinbaad qofkii isagoon duruq listinbaadna aqoonin nusuustii macrifo aan u lahayn inuu wax iska malamaleeyo waa ra'yi madmuuma nooca labaad nooca saddexaad waxay tahay alra'yu اlmutadaminu tacdiila asmaa'i rabbi ra'yiga dhaliyo ama keeno asmaa'da alle iyo sifaadka alle in la tacdiiliyo la diido ra'yiga keeno oo maqaayiis iyo wax lamida lagu diido kan afaraad waxaa weeyaan alra'yu alladii uxdita bihi albidac ayb ra'yiga bidcooyin lagu keensado oo bidacda yacnii marka loo nusraynaya aaraa iyo maqaayiis ayaa lala yimaadaa ayb ra'yiga noocaasoo kale sunnadana lagu dilo bidcadana lagu nooleeya ra'yi madmuuna midka mamduuxa ee la ammaanayna waxaan odhan alimaam ibnulqayimaa tilmaamaya midka mamduuxa la ammaanay waxaa weeyaan kan nusuusta lagu fasiro mararka qaar baa nin ahlu cilmiya qur-aanki iyo sunnadii buu fasira ijtihaad iyo istinbaadaad iyo ayuu isticmaalaya kaas waa mamduuxu alra'yu aladii bihi tufasaru nusuus wajhu dalaalaha lagu caddeeyo oo shareecada maxaasinteedoo kale lagu soo bandhigo iyo kan labaad waxaa weeyaan ra'yu saxaaba ra'yiga saxaabada saxaabada ra'yigooda nusuusta iyo ay ku fasirayaan oo kale waa ra'yi mamduuxa kan saddexaad waxaa weeyaan alra'yu almujmacu calayhi ra'yi culammadoo dhan ay ku ijmaaceen hadduu jiro waxaa weeyaan waa ra'yi saxiixa fiican mamduux kan afaraad waxaa weeyaan ra'yiga alra'yu aladii yakuunu bacda طalabi cilmi اlwaaqicati min alqur'ani waالsunna ayb wa bima qadaa bihi alkhulafaaء اraashiduun waa ra'yiga yimaado qofku markuu mas'alada baxfiyo qur-aankii iyo sunnadii iyo uu ka waayo iyo qadihii khulafaa uraashidiin de markaa waa inuu raadiyo waaqicadan dhacday wax uu kaga qiyaasanaayo usuul hore u jirtay ra'yiga noocaasoo kale ijtihaadka sidaa ku yimaadana waa wax saa'iq oo culummadu yaqaanaan wey intaas marka waa aaraa'da yacni eh, waxyaabaha marka waxaa weya ra'yiga madmuumka iyo ra'yiga mamduuxa shuruud lijtihaad marka u kaale shuruud lijtihaad ijtihaadka shuruudiisa yani hadda shuruud lijtihaad biictibaari lmujtahid waa waxaan ka hadlaynaa ninka mujtahidkaa shuruudda laga rabo tan koowaad waxay tahay an yuxiida almujtahidu bimadaariki alaxkaam shardiga koowaad an yuxiida almujtahidu bimadaariki alaxkaam ninka mujtahidkaa meelaha axkaamta laga soo qaato laga haleelo waa inuu horta koobay uu yaqaano axkaamta madaarigteeda waa maxay madaarik alaxkaam waxaa weyn aayaat alaxkaam axaadiis alaxkaam aayaat alaxkaam iyo axaadiis alaxkaam baa waxay u baahanayaan haddana axaadiidta saxiixeeda iyo daciifkeeda naasikheeda iyo mansuukheeda ilaa mansuukh xugun lagama dhalinayo moogta qur-aanka aayaatulaxkaam waxay u baahan yihiin sidoo kale iyaguna mansuukh mansuukheeda iyo naasikheeda in la kala garanayo axkaamta marka madaarigteeda inuu yaqaano koow <coughs> an yuxiida almujtahidu bimadaarik alaxkaam waa inuu yaqaano kitaabkii iyo sunnadii iyo aslaynkii labadii asaloo kitaabka iyo sunnada ay lahaayeenoo usuululfiqiga iyo usuululxadiidka iyo xagaa labo an yakuuna caaliman bilisaani alcarab luqada carabigaana waa inuu yaqaano labo kan saddexaad waxay tahay an yakuuna caarifan bilkhaasi waalcaam nusuusta khaaskaa iyo caamka iyo mutlaqa iyo muqayadka waa inu wax ka garanayo yacnii usuululfiqiga aqoon uu leeyahay tan afaraad waxay tahay badlu wuscihi qadra almustadaac waa inuu tabartiisa bixiyo inta uu awoodi karo nin e, awood bixin kara inuu yahay baxiga xaggiisa tan shanaad waxay tahay an yastanida fi ijtihaadihi ilaa daliil ijtihaadkiisa waa inuu daliil cuskan yahay waa inuu asal u laabto inuu leeyahay isaga waxba farac oo haystaa farcan ou ijtihaadayo waa inuu asal ou ka ijtihaado ou ka indilaaqo waa inuu leeyahay ee nin isagii usuul iyo furuuc baan kale aqoonin oo marka la yidhaha war mas'aladan aad rabto inaad dhisto asal miyaa mas horta waa farac aan kala garanayn maxaa yeele furuucda waxaa loo celiyaa usuusha dii labadii marka ay isaga kaa dhex dardarto oo usuul iyo furuuc aan la kala garanaynin waxaa weeyaan furuucdiiba meel usuushiibuu furuuc usoo celinaa furuucdiibuu meelo kale la aadaa hal farac buu marna asal u celinaa marna mid kale u celinayaa biduuni faariq faariq aanay jirin taasoo dhan marka waa ka tan lixaad waxaa weyan an yakuuna caarifan bilwaaqicati ninka mujtahidkaa ah waa inuu yaqaano hore waxaan usoo sheegnay madaarik alaxkaam adilada usuululfiqiga waxyaabihii ku tacalluqaya halkaana marka waxa ay tahay an yakuuna caarifan bilwaaqicati waaqicada uu ka ijtihaadaayo ama dhexdeeda uu ku ijtihaadaayo waa inuu tasawuran karo uu fahamsan yahay yaqaanan mudrikan liaxwaali naazila naasilada waxaa imaanaya masalada imaanaysau ka ijtihaadayo waa inuu haleeli karo ayb imaamu shaafici baa kitaabkiisa arisaala wuxuu ku leeyahay walaa yakuunu lahu an yaqiisa qofka uma bannaana buu yidhi inuu qiyaaso uu qiyaas sameeyo macnii ijtihaad inuu sameeyo uma bannaano xataa yakuuna saxiixa alcaqli ilaa uu yahay nin horta caqligiisa oo saxiix yahay xataa yakuuna saxiixa alcaqli yacnii nin waxgarada waa inuu yahay waay waaqacada uu ka jawaabayo ama uu ijtihaadka hore fadwadan ugu soo marnay ijtihaadkana waa iyadana sidoo kale hadduu rabo inuu mas'ale asaleeyo uu ka ijtihaado waa inuu markaa saxiixa alcaqli inuu yahay saxiixalcaqli inuusan waalnayn maaha incaqliga de kii majnuunka cagsigiisa cagsiga ku ahaa lagama wada majnuun isaga takliifkii baaba laga reebeen walaa yakuunu lahu an yaqiisa xataa yakuuna saxiixa alcaqli waxataa yufariqa bayna almushtabahi waxyaabaha isku eg egna waa inuu kala geegeyn karo uu fahmi karo waxataa yufariqa bayna almushtabahi waxyaabaha farqiga daqiiqa oo ku jiro sina iskugu egeg eg waa inuu kala sooci karo walaa yacjala bilqowli bihi yani masalada iyo waaqicada waa inuuna ku degdegin walaa yacjala bilqowli bihi duuna tahabut isagoon markaa iska hubsanin waa inaanu marka ku ordin waaqicada uusan ku degdegin marka nin waaqacadii suuraysan karo waa inuu yahay horaan u sheegnay alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi taasoo kale unbay la socotaa ayb alimaam ibnulqayimna marka waa soo sheegnay sida uu yidhi maxaa yeele hadduunan mudrik lilwaaqica haddaanu ahayn waaqicada nin haleelayoo dhinac walba ka dareemi karo oo ka fahamsan hadduusan ahayn alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahy nin daalima wuxuu isu suuray karaa inuu madluum lagaga gardaraya hadduu marka dhaxda isaga dhaco calaa kullin marka masaa-isha ijtihaadka iyadu waa saas hadday masaladu daqiiq meelo khatar ay lugaha la sii gelaysana iyadu waxay usii baahan tahay tahabut hor loo dheeraa hadday meelo hor horle lugaha la sii gelayso oo ay yacnii masaa'il waaweynoo diinka taabanayo ama taabanayo nufuusta taabanayo ama furuujta u laabanayo hadday tahay mas'aladuna waa inaan lagu degdegin horta si fiican loo suuraysto qabla intaan lagu degdegin xugun iyo yanii xugun markaan leenahay marka qofku inuu mas'ale xukumo iyo inuu mas'aladii raddi ka bixiyo labadaba waa xugun laba xugunoon cagsi isku ah marka qofku waa inuu marka intaanu wax radinin intuusan isaga xugun cusub oona la imaaninoo uusan keenin waa inuu horta mudrig uu yahay waaqicada uu garan karo ama uu fahamsan yahay qaala اlmuؤalifu raximah اllah alijtihaadu luqatan aljuhdu badlu اljuhdi tabarta bixintii juhdiga bixintiisa liidraaki amrin arin haleelkiis la haleelo shaaqin arinkaas oo shaaqin aad u dhib badan arin dhib badan oo la haleelo badluljuhdi tamarta oo la bixiyo way liidraaki amrin arin arin haleelidiisa darteedna loo bixiyo arinkaasoo shaaqin culus wasilaaxan isilaax ahaanna badluljuhdi juhdiga bixintiisa waa liidraaki xukmin sharciyin xukun sharci ah haleelidiis la haleelo darteed loo bixiyo xukun sharci ah ayaad rabtaa inaad soo bixisood haleesho juhdiga aada bixinaysaa ijtihaad leeda wlmujtahidu mujtahidka man badala juhdahu waa ninka juhdigiisa bixiyey lidaalika arrinkaa u bixiyey mujtahidna waa ninka ah juhdigiisa iyo dadaalkiisa bixiye arrintaa darteed shuruud lijtihaad ijtihaadka shuruuddiisa lilijtihaadi shuruudun ijtihaadku shuruud buu leeyahy minha ah waxaa ka mid a an yaclama min aladillati asharciyati an yaclama qofka mujtahidka ah inuu ogaado min aladillati asharciyati adilada sharciga xaggeeda bimaa yaxtaaju ilayhi waxa uu u baahan yahay fi ijtihaadihi ijtihaadkiisa uu ugu baahan yahay ka aayaati alaxkaami aayaadka axkaamta oo kale wa waa axaadiid alaxkaami oo kale adilada sharciga waa inuu ka yaqaano waxyaabaha ijtihaadka uu ugu baahan yahay haddii markaad ijtihaadayso adilo sharci baad u baahan tahay soo maa adilada sharciga oo aad u baahan tahay tee waay marka waa aayaat alaxkaam iyo axaadiid alaxkaam lanna iyagaa qaalib amuta ah wa waxa laga hadla waa fiqi iyo xugun sharci amuta ah inkastoo dhici karta mararka qaar xugunka sharciga in laga qaato qisas iyo yanii iyo caqaa'id iyo mararka qaar waa dhici kartaa in xukun laga qaato sharci meelo loogaga qaato haddana laakiin ah waxaa qaalibka waxaa weye aayaat iyo axaadiid alaxkaam axkaamtana kutubaa laga qoray aayaatulaxkaamna kutubaa laga qoray keligood aayaatulaxkaamka jasaas kitaab uu leeyahay axkaam alqur'aan la yidhaahdo abu aljasaas alxanafi ilkiya alharaasi wuxuu leeyahy kitaab axkaam alqur'aan la yidhaahdo fuqahada shaaficiyada waa imkiya alharaasi axkaam alqur'aan liabi bakr bni alcarabi abu bakr bn alcarabi kitaab uu leeyahay isagana axkaam alqur'aan la yidhaha maaliki weeyaan ayb nin xadiidka aad u yaqaana waa ahaa isagoo kiisa weliba masiyadaasu siileeyahay qurtubi tafsiirkiisaan tafsiirka qurtubiga ah, axkaamu aalib axkaama haalibka ah walidaalika isaga marka waxaa laysaga daraa kutubu axkaami alqur'aan aljaamic liaxkaami اlqur'aan aa la yidhaha kitaabkiisa soma fahmi axkaam اlqur'aan waxaa jira uu leeyahay ismaaciil alqaadi ismaaciil ibn abi isxaaq alqaadi oo dariiq weliba u qoran yanii sanad ahaan oo u qorayo isaga a'immadii hore selafku ka mid ah kitaab yar waa ma weyni madbuuc waxaa ka mida ibnu faras axkaamu اlqur'aan uu leeyahay isaguna maalikiga ahaa kitaab ilaa afar mujallad ma saddex ayuu leeyahay mabuuc kutubahaas dhan qofku marka waa inuu yaqaano uu ka fiiriyo aayadaha axkaamta iyo siday yihiin iyo waxyaabahan inaaya badan u leeyahay ila waxba xukumi rabaan axaadiidta axkaamta kutubta laga qorayna de cumdaha iyo buluuqulmaraamka iyo kitaab alaxkaam licabdilxaq ilishbiili kitaab alaxkaam xadiid alaxkaam limuxibiddiin alkhaiib muxibiddiin alkhaiib kitaab alaxkaam uu leeyahay iyo kutubaha sunanka iyo axkaamta fiqiga aad u qoraa xadiid axkaam haddana ayb kuwayaalkaas marka waa inuu idraag inuu leeyahay u garanayo ninkii marka hadduu iska jecelaya inuu ijtihaado ijtihaadka ku ordo inuu wax iska bartaa u fiican si uu u gaaro bal darajada laakiin qofka inuu iska seexdo shaqo waxaas cilmi aanu ku lahayn oo warba uusa u haynin kutubahaas ninkii u haayana uusan dhegaysanaynin isagiina aanu yacnii faaqidu shay uu yahay haddana wixii uu rabo inuu ka jawaabo wax oo waxa waaye baaba keenayo iyo fasaad an yacrifa maa yatacallaqu bisixati alxadiidi wa dacfihi an yacrifa waa inuu garanaayo maa yatacallaqu waxa ku tacalluqo bisixati alxadiidi wa dacfihi xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisa ka macrifati اlisnaadi isnaadka macrifadiisa oo kale wa rijaalihi rijaashiisa wagayri dalika iyo wixii kaa lamida ilaa xadiidkan qur-aanka waa axaadiidtu laakiin wax badanoo aan sugnayn baa jira oo daciif ah, oon axkaam laga qaadan karin haddana kutubaha qaar ku qoran waa inuu malaka uu leeyahay inuu kala sooco karo hadduu doono yani xadiidka uu rabo inuu wax ku dhiso cala alaqali waa inuu umbaari karo intuu baaro kutubulxadiid dib xataa hadduu kutubta xadiidka u laaban karo u baari karo oo yacni waxay culummadu ka tiri iyo iyo isilaaxaadkooda iyo uu fahamsan yahay waa fiican laakiin haddee isilaaxiina war uusan u hayin xadiidtaad u ku fadwoonaa maxay noqonaya markaxadii isagu haddii la weydiiye war ma hubtaa xadiidkaa nebigu inuu yidhi ma huba isaga xataa muxuu u sheegaa dadka an yacrifa maa yatacallaqu bisixati alxadiidi waxa ku tacalluqa xadiidka sixadiisa wa dacfihi iyo dacfigiisa waa musطalixi iyo cilmu rijaalka inuu barto ka macrifati اlisnaadi wa rijaalihi iyo wagayri dalika cilmiguna tacallum waayo ogow macan bukhaari siduu warinaya aar inama alcilmu bitacallumi cilmigu waa bitacallum waa barasho waa cilmiga qof inta iska seexdo geb lagu soo siinayo ma jiran iyo nin isaga la dhahay adiga nin dadaal badan oo khayr badanaa tahay masaa-isha marka waa lagu waxyoona ma jirta marka inama alcilmu bitacallum in la barto uu ku imaanaya cilmiga qofku marka inuu ka faa'iideysto dhallinyaronimadiisa ou cilmiga horta barto aaday muhiim u tahay cilmigu baagamuudanimona ma aha wax iska dheeldheelana ma aha waqti lagu dhumiya kan saddexaad waxaa weya an yacrifa annaasika waalmansuuka an yacrifa inuu garanayo annaasika naasika walmansuuka iyo mansuuka nusuusta wax nasakhay iyo kuwa la nasakhay waa inuu yaqaano haddii kale nas la nasakhay ayuu axkaam ka qaadana waana wareer maba loogu talagelinba in laga qaatan oo naskaani waaba la nasakhay wa mawaaqica alijmaaci meelaha ijmaac naasiki mansuuqa marka qur-aankana kutubaa laga alifay xadiidkana kutub kuwa labada isku daraayana waa jiraan wixii marka aaladii aad ka bara lahayd madaada war u haynin dee inaadan yani waxba ka aqoonnay daliil u tahay somaannaasik almansuuq fi lqur'aan abu jacfar ibnu naxaas kitaab saddex mujalladou leeyahay annaasik almansuuq fi lqur'aan abu cubayd alqaasim ibnu salaam annaasik almansuuq uu leeyahay eh, ibn اljawzi annaasik almansuuq uu leeyahay waa badan yihiin marka kutubta saas oo kale annaasik almansuuq fi lqur'aan fi waa jiraan alictibaar fi naasix walmansuuq abibakr alxaazimi iyo kuwo kale sidaasoo kale marka waa inuu kutubta naasika iyo mansuuqan ilmaha uliya wamawaaqic alijmaaci ijmaaca mawaaqicidiisa meelaha masaa-isha lagu ijmaacay iyo kuwa laysku khilaafo inuu garana haddii kale mas'ale lagu ijmaacay buu ijtihaadka goobaa mas'ale mar hore lagu ijmaacay buu ijtihaadkeedi raarraadinaa hadhow ra'yi buu la imaanayaa say ijmaaci baa iskhilaafaya marka waa inuu masalada marka hore kutub ijmac inuu ka warqabo kutubta ijmaaca marka waxaa weyan kitaab ibnlmundir iyo kitaab ijmac buu leeya ibnlmundir kitaab ijmac waxaa jira uu leeyahay ibnulqadaan alfasi aliqnaac la yidhaahdo alijmac libn cabdilbar waa badan yihin marka kutubta saasoo kale ijmaacaadka laga alifay waxaa barbar socda kutub alijmac kutub ulkhilaaf iyadana waa inuu qof wax ka yaqaano oo kutub lkhilaaf kutubulkhilaaf marka axkaamta culammada aqwaashay ka kala dhaheen yuu ku sheegay ibnulmundir kutubihiisa awsadka iyo ishraafka iyo yaa culammada u laabteen ibnulmundir kutubihiisa awsadka iyo ishraafka iyo kutubahaas waa miaal kuwaas keliya ma ahan ayb wa mawaaqic alijmaaci iyo ijmaaca mawaaqicdii uu ku dhacay xataa laa yaxkuma si aanu u xukumin bimansuuqin nas mansuuqoo la nasakhay aw amase mukhaalifun lilijmaaci wax ijmaaca khilaaf aw amase bixukmin xugun si aanu u xukumin mukhaalifun lilijmaaci xukunkaasu ijmaaca khilaafaayo xugun ijmaacii khilaafaayo si uunan u xukumin mawaaqica alijmaac waa inuu yaqaano afar an yacrifa min aladillati ayb waxaana kutuba waa inuu haayo ugu yaraan ama uu meel uu ku og yahay uu ka fiiri karo masalada ula laaban kara an yacrifa min aladilati adilada inuu ka garanaayo xaggeeda maa yakhtalifu bihi alxukmu wax xukunka uu isku khilaafayo min takhsiisin takhsiisa ah, aw taqyiidin taqyiida aw naxwi ama wixii la mida ah, xataa laa yaxkuma si aan u xukumin bimaa yukhaalifu dalika kaas wax khilaafayo adiladana inuu ka garanayo waxyaabaha yacnii maa yakhtalifu bihi alxukmu waxa xukunka oo isku khilaafi karo ku kala duwanaan karo oo takhsiis iyo taqyiid iyo waxyaabaha ah. yacni wuxuu ka wada caamkii iyo khaaskii takhsiiskii iyo cumuumkii ilaaqii iyo taqyiidkii mutlaqi iyo muqayadkii waxa inuu garanayo maxaa yeele xukunku waa isku khilaafi karaa taasoo kale oo xukunka caamka iyo xukunka takhsiiska galay waa kale cagsiga isu yihin sooma waa iskhilaafi karaan marka waa inuu garanayo leeyahay labadan waa iscaaribeyn takhsiis iyo ancaam iyo khaas yani khaaskiibaa yani caamka waxaa lagu xambaaraya khaaski oo usuul waa inu wax ka garanaya an yacrifa inuu yaqaano min allugati luqadii xaggeeda wa usuuli lfiqhi iyo usuululfiqhiga maa yatacallaqu wax uu ku tacalluqaayo bidalaalaati اlalfaadi waxa ku tacalluqo dalaalaat lalfaadna waa inuu garanayo dalaalatlalfaad waxaan soo marayno dalaalada caamka iyo waxyaabaha lamidkan eh, caamku siiqou leeyahay eh, yani ilaaqi iyo waxyaabihii sidaasoo kale ah eh, dalaalaadka laftirkeeda tadamun iyo dalaalat ulzuul iyo dalaalat lmudaabaqa iyo mafhuumki iyo waxyaabahaas kal oo kale walkhaasi oo kale caamki iyo khaaski walmutlaqi walmuqayadi oo kale walmujmali walmubayani mujmalka iyo mubayanka wanaxwi dalika wixii lamida ah. liyaxkuma si uu u xukumo bimaa taqtadiihi waxa ay keenayso tilka dalaalaatu dalaalaadkaas waxa ay dalbanayso oo ay keenayso si uu u xukumo cagsigeeda aanu markaa u xukumo qofka aayad unaba isku soo qabta qur-aanka ka mida ah, sidaasaa ilaahay leeyahay qofkii dhegaystaa wuxuu isleeyahy ninkan daliilow sheegay iyo aayad laakiin daliilku meeqo waxyaabooda u baahan yahay oo in laga baaro u baahan yahy wax tiro badan an yakuuna cindahu agtiisu waa inay tahay qudratun qudro waa inuu awood qudra yatamakanu bihaa yani yatamakanu ou makansanayo bihaa qudrada uu ku makansanayo min istimbaadi alaxkaami axkaamta istimbaadkooda soo bixinteeda min adilatiha laga soo bixiyo waana inuu qudro u leeyahay yani malako uu leeyahay axkaamta uu ka soo bixin karo adiladeeda walijtihaadu marka intaa lixdaa shardi buu siiye yani an takuuna cindahu macrifatu nnaas waa tii imaam axmed uu soo sheegay ibnulqayim oo tilmaamay waxa waaqicada uu ka ijtihaadayana mulaabasaadkeeda iyo waxa ku tacalluqana waa inuu idraaki karo idraaki karo culammadu ma idraaki karaan maa waxaa laleeyahay ogowna culammadu waa idraaki karaan laakiin culmmadu waxa waaqica adduunyada ka dhacaya kulli lamayani kulligeed inay maskaxda markaas ku haayaan macquul maaha laakiin laba un bay tahay hadduu dhex joogana isaga waaba idraaki karaa hadduu dhex joogo waaqicaduu la nool yahay mulaabasaadkeeda iyo bilowgeeda dhammaadkeeda waa garan karaa haddii uuna la jooginna waa in si mufasal ah inta loogu tilmaamo loogu kala dhigdhigo saanay wax u dhaceen markaas uu fahmo dabadeed marka waa fahmay waa suuraystay wou xukumi karaa marka ama waa in marka isaga loo suureeyo suuradii loo sheegaya ama imaa waxaa weya marka isagiiba inuu markaa uunan u baahnayno uu dhex joogo og yahay marka marka meeshan waxaa ka jira marka ifraad iyo tafriid bacdi naas haddii marka axkaam yani waa la sheego waxaa dhici karto dadka ahlucilmiga dhan inay u haystaan aqbiyo aan waxba fahmi karin oy leeyihiin yacnii waxba ma oga culammadu umuuraha kayta wa kayta waxay ka yaqaanaan ma leh waxba kama yaqaanaan waxaan haddaanay waxba ka aqoonin laakiin aad u ogoshahay wixii lagu ijtihaadi lahayo dhan inuu ninkan aaladaas agtiisa ay taallo adiga u sharax haddaad taqaano intaad u sharaxdo xukunkeeda weydii laakiin adiga laa tacrif yani axkaamtii sharciga ee mas'alada lahayd adig ma taqaanin markaasaad waxaad leedahay maalan yani anu siyaasaddan aqaana siyaasa keligeed maxuunaa lagu dhisan siyaasadii marka waxaa weyaan xaqiiqadeeda yacnii waxa ay leedahay fadwada saxiixo ay leedahay qofkii yaqaanay in loo suureeyo hadduusa aqoonin hadduu yaqaano kula joogaba taasa loo sheekayn maayo walidaalika marka qofka hadduu iska soo xirxiro culammada dhanba iska soo xirxiro xagga iska jenibo kansaan waa kansaan waa kansaan waa yii isaga hadhow marka yaa u iftoonayo marka waa yahay itakhada naasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu taasaa marka ayaa imaanaysa waagii horena waa shaadibiga ictisaamka wuxuu qoraa aaaar wuxuu keenaa muctasiladii hore iyo dadkii ahlu bidcada ahaay inay aad culummada u yacnii yaray jireen shanigooda oy dhihi jireen Eh, nin faqiihiskayaal ah ayaa wuxuu yidhi maal yimid markaasuu de wax fiqigu su-aalaya malo dadka fiqigii shaafici iyo abu xaniife iyo sheegsheegaya markaasuu wuxuu yidhi wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ina fiqha shaaficiyi abi xaniifa laa yujaawizu sirwaala almar'a shaafici iyo abuu xaniifa fiqigooda naagta si gorgoradeeda ma dhaafsiisa waxaas bay yaqaanaan waa masaa-isha xaydka iyo nifaaska waxaan kale waaweyn ma yaqaanmarka taasoo kale maxay keenay marka ayagiibuu ceegaynayaa si isaga wax loo su-aalo meel waxaa tegaysa an yakuuna cindahu agtiisa inay tahay qudratun awood yatamakanu bihaa uu yacnii ku tamakuni kara qudradaas sababkeeda min istinbaadi alaxkaam axkaamta istinbaadkeeda min adilatiha laga qaato laga istinbaado walijtihaadu ijtihaadku qad yatajaza'u inuu yacnii qayb qayb noqdaa dhacdo qad yatajaza-u inuu gabalgabal noqdo oo mas'ale qofka baab uu mujtahid ku noqdo baab kalena aanu ku ahayn fayakuunu wuxuu ahaanaya qofkan fii baabin baab waaxidin mid ah oo min abwaabi ilcilmi ka mida uu mujtahid ku ahaanayo aw amase fii mas'alatin mas'ale dhexdeed oo min masaa'ilihi ka mida fayakuunu wuxuu ahaanayaa mujtahidan buu noqonaya qofka fii baabin waaxidin min abwaab اlcilm aw fii mas'alatin min masaa'ilihi ayuu wuxuu ku noqonayaa mujtahid waaya maa yalzamu lmujtahid maa yalzamu almujtahida ninka mujtahidka waxa ku laazimaya yalzamu lmujtahida mujtahidka waxaa ku laasimaya an yabdula juhdahu juhdigiisa iyo dadaalkiisa inuu bixiyo fii macrifati اlxaqi xaqa aqoonsashadiisa inuu xaqa aqoonsado ogaado uma markaa dabadeed uma markaa kadib yaxkuma an yaxkuma inuu xukumo bimaa dahara lahu wixii isaga markaa u daahiro fain asaaba hadduu asiibo falahu ajraani laba ajrinu tabartiisiwaa ninkii shuruudahan laga helay laakiin ninkii shuruudahanba aan haysanin isaga hadduu ijtihaado hadduu asiibana waa gefay hadduu gafana waaba gefay lianna maxaa yeelay liannahu dakhala maa laa yacniihi maa laa yacni buu dhexlay rasuulkana sal ll ly slam wuxuu yidhi ida ijtahada alxaakimu xadiidka ah culamada qaarna ay yidhaa yani mujtahidka ay ku keenaan qofka mujtahidka waa ninka sharciga oo mujtahid ka dhigay oo u xukuma ee ninka isaga iska dhigay ma aha kii isaga marka inta iska dhiga madax madax isugu tuuro oo hadhow xataa hadduu sawaab keeno ou yacnii asiibo mas'aladii say ahayd oo ku keeno war ninkan waa yani dembi la-aan waay la dhihi maayo waa dembiile sababto a ah, shaqada maga ku lahayn shuruudii lagama heli fain asaaba falahu ajraani buu leeyahay ajrun cala ijtihaadihi ajar waa ijtihaadkiisa korkiisa wa ajrun ajarna calaa isaabati alxaqi xaqa asiibitaankiisa lianna maxaa yeele fii isaabati alxaqi xaqa asiibitaankiisa dhexdiisa idhaaran lahu idhaaran muujin lahu xaqan la muujiyaa ku sugan wa camalan ku camalfal bihi xaqan lagu camalfalaa ku sugan marka xaqii uu muujiyey ku camalfalay waa ajar ayb dadaalkii iyo juhdigii uu bixiyeyna waa ajar waa laba ajar saf ku leeyahay wain akhطa'a haddii uu gafo falahu ajrun waaxidun hal ajar buu leeyahay ajarkaas kee waana kii dadaalka ah, kii dadaalka ah. laakiin khaladka uu galay ma ajar lagu siinaa maayo ajar lagu siin maayo khaladka maaha ajarkii waa ijtihaadka wlqaau khaana makfuurun lahu waa mid loo dhaafay khaa iyo gefkan waa loo dhaafay gefkan marka lama kala qaadin inuu caqiido ku tacalluqo inaanu ku tacalluqin lama kala qaadqaadin hadday dhacdo marka imaam min ala'ima oo sunno iyo usuusheed lagu yaqaanay fii tafsiirin min atafaasiir oo kale oo waxoogaa ku yacni intuu mas'alo caqiido ku saabsan oo aayad ama xadiid ka soo bixiyo istinbaadki iyo soo bixintiina uu ku gefay maalan sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay yani qofkaas isaga waa waa maqfuud mar hadduu nin mujtahid waana dhacdaa qof mas'ale mas'ale iyo kuga gefo caqiide ah sidiisa kalena macnaa imaam u ah taas marka in lagu miaala ma aha nin nin qaalibkiisaba gef un uu yahay waxba kala garanayn isaga haddii la yidhaha marka sheimaam hebel iyo imaam hebelba waa gefeynaya wax masaladaasi ku gefeen maxaa dhiba hanna inuu gafo dhib male halad waay maa kaas aaladii ijtihaadkau hayaa laakiin kan isagu maba ahanba isagu inuu culamo dhegaystay inkastoo baabkan ijtihaadku caqaa'idku aysan ku badnaan karin kuna imaan karin sababtoo ah iyadu waa masaa'il mansuusoo la caddeeyey laakiin waxaa dhici karta aayadda ama xadiidka fahamkiisa inuu ka qaldamo imaam min ala'ima marka markaasoo kale qolka mansuurun lahu bau soo gelaya hal ajar buu qaadanayaa ka kalena marka waa loo dhaafaymarka ah aayadda qur-aanka yani cumuumkeedana ku dareerayo ahaa qowluhu tacaala rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na haddaan gafno allana wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay waa idiin dhaafa gafka marka khada'aasi caqiido iyo masaa-isha kale caqiidada aan ahayn axkaamta waa soo wada gelayo ninku hadduu mar mujtahid yahay saa ku gafo waxaa weeyaan marka waa saas wain akhda'a falahu ajrun waaxidun waalkhada'u maqfuurun lahu liqowlihi sal ly slam idaa xakama alxaakimu xaakimka haddii uu xukumo ayb idaa xakama alxaakimu xaakimka hadduu xukumo faijtihada uu dadaalo uma asaaba qadiyadii uu asiibo falahu ajraani laba ajar buu leeyahay waidaa xakama hadduu xukumo faijtihada dadaalo uma akhda'a uu gafo falahu ajrun hal ajar buu leeyahay wain lam yadhar haddaanu u muuqanin lahu isaga alxukmu xukunkii aan u daahirin wajaba calayhi tawaqufu ka istaagid baa waajibayso korkiisa ku waajibayso wajaaza taqliidu taqliid baa bannaan xiino idin markaas lidaruurati liajli daruurati daruurada darteed baa taqliid u bannaan yahay marka maalan masalada waxay tahay taqliidku laba qolo u bannaan yahay caamada ayagu waa taqliidka oo u bannaan yahay qolada labaad waxay tahay ninka mujtahidka ahaa ee aalaadkii ijtihaadkao dhan haysto haddana laakiin qadiyadii ama waaqicadii dhacday wakhti uu ku fiirfiiriya la maala qadiyadii wakhti ou ku fiiriya ma haysto kutubtii ou u baahnaay ma haado kutubihii uu fiirin laayo ka fiirin laayo uu ka heli lahayo mas'aladii gacanta kuma haado mas'aladiina waa daruuriyo waa laga rabaa waxaa u bannaa nin kaleo mujtahidoo meel uu ku ogyahay inta la hadlo war mas'aladaas ka waran mas'aladaas saas waaye isaguna sidii jawaaba marka waa taqliidsana marka xaaladaas marka uga ninkii mujtahidka ah waba ugu taqliid buu sameeyey ogow nin kaloo mujtahidu taqliiday kutubul usuul waxay lee way bannaan tahay taas lidaruura maxayna daruura keentay xaaladan iyadaa laakiin iyadoo daruura aynan jirin nin mujtahida taqliid uma bannaano isaga aduu mujtahid yahay altaqliidu taqliidka tacriifuhu altaqliidu luqatan waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi shayga dejintiisa la saaro filcunuqi luqunta lagu dejiyo la saaro muxiidan bihi isagoo ku hareeraysanna kalqilaadati kuusha oo kale wasilaaxan isilaax ahaanna itibaacu man qof raaciddiisu waa laysa qowluhu qowlkiisu xujatan xujo uunan ahayn qof qowlkiisu xujo aanu ahayn oo la raaco qof qowlkiisu deliil iyo xuja uusan ahayn oo la raacaa layra taqliid fakharaja biqowlina waxaa ku baxay man laysa qowluhu xujatan waxaa ku baxa itibaacu nebiy sal ly slam nebiga in la raaco te nebiga haddaad raacdo yani xow nebiga inta yani sida qof maalan nebiga u yimid xilliga maalan nebiga ou noola masaladaas siday tahay waa xaaraan nebigiibuu raacay ogow muqallid waa lama dhihi kara sababtoo ah nebiga qowluhu xuja qowlkiisaaba xuja ah sababtoo ah warkiisaa daliil rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb waitibaacu ahlilijmaaci baa ku baxay ahluijmaacoo la raaco maalan mas'alo waaqaco dhacdaa culummadii dhammaydoo ahlu ijmaaca ahaydaa ku ijmaacday masaladaasi waa xaaraanay ku ijmaaceen waad raacday adiga adoo muqallida adoo maalan nin iska caamiya waad raacday ma la dhihi karo muqallidaad mas'aladan ku tahay masaladan yani waa taqliidsatay ahlu ijmaacii baa taqliidsatay la dhihi maayee maxaa yeele ahlu ijmaaca qowlka ay ku ijmaacaan muxuu ahaa jireen xujo ahay soo maa xujo ahaa soo kaas daliil oo sidiisu taagan buuba ahaaba ijmaaca watibaacu saxaabiyi saxaabiga raacidiisa isaga laftirkiisa idaa qulnaa waa haddaan dhahno anna qowlahu xujatun qowlkiisa waa xujo haddaan dhahno saxaabiga qowlkiisa inuu xujoyahay in kale soo layskuma khilaafsanay qowluljadiid lilimaami shaafici waxaa la sheegaa inuu yahay inuus xujo ahayn marka qowlkaas haddii la qabsado haddaad saxaabi fadwadiisa raacdo waa taqliidsatay calaa hada alqowl qowlka kale dhahaya qadiimka imaamu shaafici qadiimkiisa culimo kalena ay qabto qowlu saxaabi waa xuja haddii sidaa loo dhigo saxaabiga fadwadiisa ama qowlkiisa haddaad qaadato maxaad noqonaya marka muqallid ma tihi maxaa qof qowlkiisu xujo yahay baad warkiisa qabsatay adiga falaa yusamaa laguma magacaabo itibaacu shayin shay raacitaankiisa oo min daalika kuwaa ka mida taqliidan lagu magacaabi maayo liannahu maxaa yeelay itibaacu lilxujati raacitaan xujada la raaco laakiin qad yusamaa in lagu magacaabaa la arkaa huwa shaygaasi kaasi taqliidan taqliid in lagu magacaabaa la arkaa calaa wajhi lmajaazi watawasuci majaaz ahaan iyo tawasuc atawasuc fi lkalaam hadalka una lagu tawasuco waa layska dhigi karaa yani fulaanu yuqallidu ama qallada ibna mascuudin taasoo kale marka waxay noqone waa iska wuxuu leeyahay iyo qalada alculamaa qalada rasuula sal l slam waa isku majaazi bay noqone maana waa itibaac fi lxaqiiqa mawaadicu taqliid meelaha taqliidka yakuunu taqliidu taqliidku wuxuu ahaanaya fii mowdicayni laba meel alawalu meesha hore an yakuuna almuqalidu muqalidku inuu yahay waa caamiyan caami laa yastadiicu aan karaynin oon awoodaynin ayb macrifata alxukmi xukunka garashadiisa binafsihi nafsadiisa inuu ku gartay bidaatihi nin caamiya oo xukunkan aan nafsad ahaantiisa keligiis garan karin fa farduhu kaa farad waajibkiisu ataqliidu waay waaba ku waajibba midkaas taqliidka liqowlihi tacaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiye haddaydnan garanaynin wayuqallidu wuxuu taqliidsanayaa afdala man qofka ugu fadli badan yajiduhu ou helayo cilman xagga cilmiga wa waracan xagga xalaal miiradnimada fain tasaawaa cindahu agtiisu hadday ku sinaadaan itnaani labo khuyira baynahumaa waa la khiyaar gelina labadooda marka ikhtiyaar uu leey midkii ou taqliidsada ninka caamiga ah ee isagii aan adiladii heli karin oon yacnii adiladii aan dul istaagi karin yacni macli aan xukunkii xukunka aan garan karin waajib sunno manduub waajib manduub xaraam waxuu noqdaba xukunkii aan binafsihi u garan karin iska noocaas caamiga kaas waayee qofkaa isaga fafarduhu taqliid taqliidaa ku waajibaayo taqliidka un saf in laga maraa badan dadka qaar hadda waxaa weya taqliidku attaqliidu xaraamun taqliidku waa xaaraan ma kala saar saarayan marka iyou xaaraam ka yahay iyousan xaaraan ka ahayn ma kala saar waxaa laga yaabaa nin caamiya ah inuu ku qasbayo uu leeyay adilada waa inaan raacda wuxuu adilo raacaa maba yaqaan adiladii adiladii ma yaqaano wxuu raacaa marka bacd naas ayaguna waxaa jira marka taqliidkii inay waxay rabaan ka tagaan mutabiciin ay noqdaan waxaa weyaan marka masaa'il marka xukunkiibaa wuxuu u baahanayaa masaa'il ku tacalluqayso dalaalaad usuululfiqi ile culammadu markay xukunkan soo saarayaan kan waa caan dadkan waa saan kan caamkii khaaskii baa lagu xambaaraa mutlaqi muqayadaa lagu xambaaray kan waa naasik kan waa mansuuq waxyaabahaasay yanii xukunka ay kusoo keenayeen isaga marka hal ninoo shii culammada ka mida ah u caleema saaran yani wuxuu u haystaa ninkaas xukunka uu keeno imaamkaas yanii xukunka uu keeno bisba wuxuu u arkaa marka inuu yahay taqliid in looga baxayba oo u haystaan isagii marka tamakun awood uma laha inuu xukunkii keligiis raadsado haddana maca daalika waxaa weeyaan nin muqallid ma ahi buu leeyahay muqallid ma iska dhigaayo markaasaa haddana waxaad arkaysaa culummadii masaa'il daqiiqa inuu hal nin oo sheekh ah warkiisa iska taqliidsaday oo haddii lasii su-aalo inay taqliid tahan waxaad ku garane haddii lasii su-aalo warkaan horta ma fahamsantahay haddii la yidhaha waxaa soo baxaysa inuunan fahamsanayn laakiin keliya axsana danna wuxuu danniga u wanaajiyey yacni shiikhaas li sheekh ayuu danniga u wanaajiyey bis khalaas kuwii kale war uma haayo halkaas kale isaga laftirkiis marka taqliid buu ku jira hadduu marka caami waa iska caami taqliidka waa u bannaan bal inuu ku waajibayo dhici karto ayb marka isagii marka inuu wax sii fadwoodo ma banaano waa arki doonnaa ninka muqalidkaa fadwo uma banaano ninka muqalidkaa culummada laguma tiriyo oo ibnu cabdilbar siduu leeyahay marka isaga unbaa yani madhab unbuu ka tegey madhab kalu galay haayatu xaalihiisaas waxaa dhici karta inuu ka taga madhab qadiim ahay madhab mucaasira inuu galo madhab mucaasira oo shiikhiisu mucaasir yahay inuu marka oo xagga iyo xagga inuusan u dhaafin fi lxadiid wa fi lfiqhi wa fii kulli mas'alatin meesha ou maro ou marahay bis meelu xataa ka soo qaatay ay ku adag tahay inuu soo saaro qofkaasoo kale waa muqallid hadduu muqallidnimada ogol yahay waa u bannaan tahay dhibna male hadduu qof mujtahida taqliidsanayo ahaani masalada labaad yani taqliidka mowdiciisa labaad an yaqaca lil marka qofka muqalidka all waa inuu doorto dadku waa la kala garan karaa kala garan karaa caamadu waxay kala garan karaan ninka cilmigiisa ka run sheego iyo ninka yacnii xalaal miiradnimada lagu yaqaan diinta lagu yaqaan kaasuu doorana oo masalada weydiina ahaanii kan labaad mowdica labaad an yaqaca lilmujtahidi mujtahidka inuu u dhaco an yaqaca lilmujtahidi mujtahidka xaadiatun xaadita inay u dhacdo taqtadi alfawriyata xaajadaasoo taqtadii keenayso alfawriya xaaditadaasoo taqtadii keenaysa alfawriyata deg deg had in la sameeya u baahanta walaa yatamakanu uunan u suuroobaynin min annadari fiirfiirin fiirin fiiha xaaditadii inuu eeg eego meelihii yacnii looga baahnaay ijtihaadka uu ka eeg eego ma tamakuni karo fayajuusu lahu waxaa u bannaan ataqliidu xiina idin waa kii haddaa ee sheegay washtarada bacduhum qaarkood waxay shardiyeen lijawaazi taqliidi taqliidka bannaanaanshadiisa allaa takuuna almas'alatu mas'alada inaynan ahaanin min usuuli usuuliiddiin ictiqaad waa inaysan ku saabsanayn allatii mas'aladaasoo yajibu ictiqaaduhaa ictiqaadkeeda uu waajibayo lianna alcaqaa'ida maxaa caqaa'idku yejibu ljasmu fiiha in la gooyo la jasmiyaa waajibaysa wataqliidu taqliidkana inamaa yufiidu danna cilmi aad taqliid ku qaadata muxuu faa'iideeya danni unbuu keenay haddii ninkaan caalimkaad masalo weyd sheikhow masaladaas ka waran waa xaaraan danni unbaa yani danniga qaalibkaa ninkaan inuu sax sheegaayo u malaysaa saas waa laakiin waa hubaa boqol kiiba boqol inay sax tahay mma aha qaci ma aha caqaa'idkana waxaa layska rabaa jasmi iyo qaci ee dani layskama rabo walidaalika caqaa'id taqliid ma galo masaaisha caqadiga saasay dhahayaan qaarkood mas'aladan marka inta lagu talax tegey ayaa waxaa ka dhashay howlo kale ka dhalatay waxyaabo kale ka dhashay waxaa ka mid a ah waxyaabaa ka dhashay waxaa la yidhi iimaanka taqliid ma galo caqaa'idku taqliid ma galaana ayb haddaanay taqliid gelin marka dadkan cawaamta oo aan wax badanba ka aqoonin muslimiin miyabas ma ah iyo haddana ay isku keeneen ashaaciradu marka meelahaas rag badanoo ka mida ah waxay leeyihiin ma ansaxaayo iimaanulmuqallid iimaanulmuqallidi laa yasixu saasay qaar waxay leeyiin waa ansaxayaa laakiin waa dembaabaya isuu dembaabayo ansaxa waxaasoo dhan tuxfatulmuriidka bayjuuri waa ku qoran sooma fahmi qaar waxay leeyihin subkii wuxuu ka soo naqlinaa war uu taxqiiq camal ku sheegaaye wuxuu leeyahay yacni tafsiil nooc tafsiil camal uu sheegaya uu tilmaamayo ruuxan yacnii qofka yani ruuxa la taqliidsaday iyo ruuxa wax taqliidsaday iyo uu ku kala adoodda ku kala saarsaaraya ayaa sheegi jira hadda si fiican suuradeeda iguma soo dhacsana laakiin waa tafsiil isaga laftirkiisa yanii in la suuraysto keliya ku filan yani yani wax cajabkaaga uusan ka go-aynin waad la yaabaysa yani waxaan umalaynaa inuu leeyahay qofkan muqalidkaa bixaytu waxaa la rabaa haddii ninka uu taqliidsanaayo muqaladka ah la taqliidsanaayo haddii uu caqiidadaasi ka tago isagii uunan ka tegaynin ilaa wax ay u cadaadaan ma ahani markaas waa ansaxaa muqalidka iimaankiisa haddii kalena ma ansaxaayo hadal saasoo kale ahan tuxfatulmuriidka tuxfatulmuriidkaa laga fiirina calaa kullin waxay isku khilaafsan yihiin cawaamta iimaankooda saxiix miyaa masma jiro idan fii hadihi aljiha waa caawaan badan ay gaalayseenaan walidaalika masaladan ibnu xajarna kitaabu tawxiidka xadiidka mucaad xaqullahi cala alcibaadi an yacbuduuhu mucaad tadri maa xaqullahi cala alcibaad xadiidkaas markuu sheegayo sharxayo ayuu hadal dheer wuxuu kusoo naqliyey qurtubi saaxibu lmufhim xadiidka ina abqad arijaali ila allahi alalad اlkhasim xadiidkaas markuu qurdubi uu sharxaayo sharx fiicanuu ka bixiyo wuxuu keena mutakalimiintu waxay yidhaahdaan awalu waajibin cala almari waa maxay qofku maxaa koow ku waajibayo waxay leeyihin kow waxaa ku waajibaya nadar nadar waxay tahay horta adilada koonka inuu fiirfiiriyo wax badan caqliyaad inuu isticmaalo muqadamaad ay sameeyeen inuu soo maro muqadamaadkaas markuu maskaxda kaga shaqaysiiyo ayaa waxaa usoo baxaya rabbi inuu jiro rabbigaasoo cibaado istaahilo kadib uu laa ilaaha ila allahu leeyahay dayb hadduusa soo marin ka waranaa layidhi muqadamaadkaas iyagaa marka isu khilaafaya qaarna waxay leeyihin waa islaamnimadiisu ansaxaysaa maca soo dembi gala qaarna waxay leeyiin wax u ansaxayo maba jiraan meeshaasuu ka qabanaa marka doodmarka qurdubi wuxuu leeyahy bacd almutakalimiina waxaa lagu yidhi war aabbayaalkiini awowayaalkiini ee ka warran waxaan nadarkan iyo giriigga ay keeneen falsafadan ma aqoonine muwayse muslimiin islaamnimadooda ansaxaynin markaasu wuxuu yidhi uu yidhi eh, ha igula doodin ama ha igu yacnii ha igu cajsi gelinin bikahrati ahlinaar dadka ahlunaarka tira badnaantooda ana igu cajzi gelinmi fatxulbaariga kitaabu tawxiid awalu xadiiin ka akriyan sharixiisa awalu waajibin waa nadar qaar waxay leen maya awalu waajibin waa shaki qof marka hore inuu shakiyo horta rabbi ma jiraa mase ma jiro kadib maskaxda u ka shaqaysiin waa inuu soo saaro inuu rabbi jiro markaas waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka markuu islaami jiray waxaan uga sheegi jirin yaquuluu laa ilaha illahu tuflixu ninkii laa ilaha illa allahu yidhaahdana ma dhihi jirin war adiga nadar iyo soo martay nebiga ma dhihi jirin wax jira ma marka waxaas waxaasay caqaa'id ku sheegayaan marka waxaan marka yanii taqliid hadda ma qofka yani dadka muslimiinta hadda caamada iimaanka ay alla rumaysan yihiin waxaa la dhihi karaa nin kastaa waa iimaan ou jasmiyey waay sida yani gaaliban waa iimaan ou jasmiyo shaki uga jira ma ah ayb marka maxaadic cawaam waxaad arkaysaa yacni gaalnimo aan yacni inay ku dhacaan ka doorada in la dilo qofkaas iimaankiisu ma ma ma ma iimaan waxa miya oo emer a ah oo aan ansixinoon jirin oo aan la jasminin miya ayb washtarada bacduhum ha lijawaazi taqliidi anlaa takuuna almas'alatu min usuuli iddiin inaynan ahaanin masalada caqiida waa inaysa ahaanin bay dhahay allatii masaa caqiidada oo yajibu ictiqaaduha ictiqaadkeeda uu waajibay liana alcaqaa'ida maxaa caqaa'idu yajibu ljasmu fiiha in la jasmiyaa waajibayso wataqliidu taqliidkana inamaa yufiidu danna faqad danni unbuu faa'iideeyaa waraajixu ana dalika laysa bishardin sida raajixana arrinkaasi shardi ma aha licumuumi qowlihi tacaala fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fasaluu su'aala ahla dikri in kuntum laa taclamuun caam wa haddaydnanba waxba aqoonin ahlu dikriga su'aala wax kastaa marka la su'aalaya walaayatu aayaddana fii siyaaqi ihbaati risaalati weliba aayadda maxay ku timidna risaalada risaalada nebigaa lagu sugaayey weliba aayadda saasay laba meelay qur-aanka uga jirta fii suurati alambiyaa iyo fii suurati naxli waay soo ayb fii suurati naxli wma arsalnaa min qablika min rijaali ilaa nuuxii ilayhi wma arsalnaa min qablika min rijaalin wma arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun midda kale suurat lambiyana iyadana saasoo kale marka fii siyaaqi waxay ku timi marka risaaladiiba in la sugo ma arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim waxyigii iyo risaaladii baa looga hadlayafakaana maa arsalnaa qablaka ilaa rijaala nuuxii ilayhim fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka fii maqaami risaalay ku timid wa huwa min usuuli iddiin risaaladuna usuuludiinay ka mid tahay walianna alcaamiya caamigu laa yatamakanu ma tamakuni karo min macrifati alxaqi xaqii garashadiisa biadilatihi ou ka garto suuragal uma wada noqon karta in la yidhaha masaa'il alcaqadiya adiladeeda o dhan waa inaad xifdiso ninka caamiga ma keeni karan kama keeni karan faidaa tacadara calayhi hadduu ka cudurtoomo arrintaa korkiisa ay cudurdaar ka noqoto faidaa tacadara calayhi hadday korkiisa ku cuslaato macrifatu lxaqi xaqa garashadiisa binafsihi oo u garto lam yabqa ma baaqi noqona ila taqliid liqowlihi tacaala fataqu llaha ma stadactum anwaacu taqliidi ataqliidu noocaani taqliidku waa laba nooc caamun wakhaasun falcaamu caamka waxay tahay an yaltazima qofka inuu iltizaamo madhaban mucayanan madhab mucayana ya'hudu birukhasihi rukhasiisa uu qaadanayo wa casaa'imihi iyo cazaa'imtiisa fii jamiici umuuri diinihi diintiisa umuuraheeda oo dhanba waqad ikhtalafa alculamaa'u fiihi culimmadu way isku khilaafeen fa minhum man xakaa wujuubahu qaar culammada ka mida waaba waajibay dhahay ibnu rajab risaalow leeyahay uu leeyahay yanii qofku inay waajib ku tahay madaahib alarbaca mid ka mida inuu raaco inay waajib ku tahay risaalow alife majmuucu rasaa'ilihi ka mid ah risaalada waa jirta weliba wuxuu leeyahay isagu uu keenaya ibnu rajab afartan madhab waxay la mid yihiin buu leeyahay qiraa'aadka qur'aanka way badnaayeen soo xuruufta lagu akrin jira ilaa toddobay ahaayeen maca markii dambe yani luqatu quraysh unbaa layskugu keenay intaan hadda la akriyee mutawaatirka qofku inuu ka baxa ma sida ayna siday waajib u tahay inuu ku taqayudo kuwaan yaa madaahibtuna ay waajib u yihiin buu leeyahay shabaab waxaad moodaa inuu meel aad u fog gaarsiiye laakiin sidaasuu leeyahay calaa kulli xaal hadduu marka qofku yani culummada sheekha iyo wakayruhu iyo ahlucilmiga badankood yacni madhabka in laga dhigto daraaso lagu sameeyo oo qofku madhab min almadaahib oo wax ku barto oo yacnii fiqiga masaaishiisa ilaa fiqigu wuxuu leeyahay ummahaat ulmasaa'il ummahaat ulmasaa'il inuu madhab min almadaahib ku qaato ee uu ku barto uu ku jilciyo dabadeed markaas uu fiqigu markuu tamakun uu helo yacni waxaan ujeeda tamakunka fiqigii uu barto abwaabtiisii iyo siday yacni madhab min almadaahib ku barto hadhow marka inuu lkhilaaf ama kutubu yacnii axaadiista axkaamtoo kale uu barto dabadeed marka wixii deliil ka hor imaanayo ou arko isaga wuxuu ku addoonsan yahay oo ilaahay ku addoonsan inuu daliil ka raaco ee madhabku iska raac laguma dhigo marka madhabku ka wasiila min alwasaa'il in loo adeegsado wax maanica ma laha ayb bal waxaa dhici karto marar badan inay cilmi ahaan iyo tacliinta ay ku fududaatoba sidaas tacliinta inay ku fududaato yaaba daruuri noqonaysa mararka qaar wqad ikhtalafa alculamaau fiihi faminhum man xakaa wujuubahu litacaduri اlijtihaadi ijtihaadkii baa macduur a buu yidhi fi lmuta'akhiriina dadkii dambe wa minhum man xakaa taxriimahu kuwana waa xaaraamay dhahan kuwana waxay yidhahan waa xaaraam qofku waa inuu un daliilka keliya un dadkii hadda dambe shawkaani ah ka mid ah saas sancani lima fiihi min aliltizaami limaa fiihi waxa ku sugan dartiis min aliltizaami almulaqi iltizaam oo mutlaqoo duuduub ah liitibaaci hayri nebiy sal l slam rasuulka cidaan ahayn oo la raacaa si mutlaq ah loo iltizaama taas marka xaaraan waayo leeyihi waana wasad arrinku waa wasad xaaraanna ma aha wujuubkan hadda oo sidaanoo kalena yani looma waxaynaayo laakiin waxaa weeyaan bal in la yidhaahdo hebel ama shiikh hebel ama madahab hebel in la adeeca waa waajib khatar ibnu taymiya siduu ka soo naqlinaya in marka wasiila min alwasaa'il oo wasiilo loo adeegsado yani litacallumi اlfiqhi iyadu waa ku fiican yahay dhibkuma laha culimmadana saas maa zaala yani mundu qadiimi الzamaan ila اlآana saas unbaa badan aalibna dhib male wa qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi ina fi اlqowli qowlka waxaa ku sugan biwujuudi daacati hayri nabiy sal l slam nebiga hayrkiis in la adeeco waajibnimadeeda qowlka ah fii kulli amrihi wa nahyihi amarkiisa iyo nahyigiisoo dhan wa huwa khilaafulijmaaci wa huwa isaguna uu yahay khilaafu khilaafulijmaaci ijmaaca wax ka khilaafsan uu yahay wa jawaasihi wa fii jawaasihi iyo banaanaanshadiisaba wa jawaasihi marka fi filqowli biwujuubi bay ku cadfanta biwujuubiba iyo wa jawaasihi in waa banaan tahay la yidhaha arintaas fiihi maa fiih waxa ku jiraa ku jiro yani war baa ku jiro ka wadan jumlada marka tarkiibkeedu saas wa qaala waxa uu yidhi man iltasama madhaban mucayanan madhab mucayana qofkii iltizaamo xataa culummada madaahibta qaar badan saas dhahayaan xataa shaykhulislaam laftirkiisa yacni waxaa weeyaan fataawadiisa iyo markaad aragta iyo yacnii iyo fiqiga mar kasta uu yanii kasoo qabqabanayo madhabka xambaliga yani faqiih xambeli ah inuu yahay kutubu taraajim alxanaabilana waa lagu sheegaa oo waa lagu daraa fuqahaa lxanaabilow ka mid ah isaga ibnulqayim ibnu cabdilhaadi iyo raggan maxaa yeele isagaasoo markii horena wax ku soo bartay awowgiis muftiyu ahaa xambeli ah laakiin adiga marka waxaa laguu diidaya adoo ay ku caddaatay sunno nabi inaad hadal aan deliil lahayn ood og tahay inaad qabsato maanta dhan taasaa taas waxaa weeye imaamu shaaficina waa kii yidhi ajmaca ahlulcilmi calaa ana man istabaanat lahu sunnatun ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen qofkay sunna u caddaato laysa lahu waxay ku ijmaaceen laysa lahu an yadacaha liqowli axad qof warkiis inuu uga tago uma bannaano laysa lahu an yadacaha liqowli axadin qof warkii inuu uga tagaa ma aha mana u bannaan culimmadii shaaficiyada qaar baa iyagu kitaabkan ibnu qaadi shuhba uu leeyahay oo uga hadlo dabaqaatu eh, alfuqahaa dabaqaatu ashaaficiya eh, kitaab laba mujalad uu leeyahay imaam ka mida ah wuxuu ka soo naqliyey inuu yidhi dadku zamankan waa hallaabeen annaasu lyowma nawawiyatun laa nabawiyatun dadka maanta wuxuu yidhi waxay noqdeen nawowiyiin ee nabawiyiin ma ahan dadka itibaaci nebiga waa ku yaraaday marka keliya waxay ku dhegan yihiin yani haddii nebiga qowlkiisai nawow iskhilaafaan nbiga e, nawow qowlkiisay qabsanaya waa wakhtigaasuu ka hadlaana waa badan yihiin marka aimada xataa madaahibta arrinta aada u diidi jiray aaday sidaasoo kale ay u diidi jireen walidaalika waxaad ku arkay iyaga laftirkooda oo masaa'il badan ku khilaafa nawowi oo dhahay waxaad arkee kan min xayu daliil sidaana raajixa madhabkuna sidaana ku taallo laakiin daliilkii iyo wixii ikhtiyaarka dliil yani xagga daliilka wixii ku xoog badan buu kuu sheegaya marka in n wasad laga dhigo oo waxna laga faa'iidaysto madaahibta yani waa jilciyeen axkaamta wax in laga faa'iidaysto haddana dhinaca kalena wixii ay caddaato sunnada ay khilaafu sunna ku in sunnada laga raaco abu shaamat almaqdisi alimaam abu shaama almaqdisi imaam oo muxadis oo muqri ah oo mu'arikhu ahaa usuulina abu shaama kitaab waxaa maskaxdiisa ku jiray inuu alifo kitaab la yidhahdo almu'amal oo uu uga hadlaayo fiqhu lkhilaaf iyo adiladiisa iyo waxyaabahaas kitaabka intuunan alifin buu muqadamo sameeyey muqadamadii baa kitaab noqotay kitaabka waxaa la yidhahdaa khubatu kitaabi almuamal khubatu lkitaabi almu'amal khudbadaasoo dhan wax kale ugama hadlaayo masaladan uga hadlaayo dadku inay sunnada nebiga raacaan weyneeyaan hadday sunnada iyo iskhilaafaan dadka aaraa'dooda sunnada la hormariyo yuu ka hadlaya madhabkiina yacni halaga taga ma dhahaayo kitaabkaasna halaga faa'iideyso wuu fiican fara badan buu keenay oo dadkii dhanba marka waxuu tilmaamay fiqigii xataa yacnii ummadda inta rukuud ku dhacaa xataa aan shaafici xataa la gaarayo wuxuu yidhi marka wa qaala man iltasama madhaban mucayanan qofkii laazimo uma facala markaa dabadeed sameeya khilaafahu madhabkaa wax khilaafsan min hayri taqliidin taqliid la'aan licaalimin aakhara caalim kale isagoon taqliidsanaynin aftaahu oo u fadwooday <coughs> wala istidlaalin min hayri istidlaalin daliil la'aan wala istidlaalin daliilsi la'aan bidaliilin ou daliilsado daliilkaasoo yaqtadii keenaya khilaafa daalika kaaga khilaafkiisa walaa cudrin cudur la'aan sharciyin cudurdaar sharciga la'aantiisa kaasoo yaqtadii keenaayo xilla maa facalahu wixii uu sameeyey xalaalnimadeeda keenaayo fahuwa mutabicun lihawaahu waa nin hawadiisa raacay faacilun lilmuxarami xaaraan sameeyey bikayri cudrin sharciyin wa haadaana munkarun kanina waa munkar sheekhu wuxuu le ninkan madhabow lahaa muqalidou iska ahaa kaana yatamadhabu bimadhab madhabkiibuu khilaafay marka uu khilaafayo nin kaloo caalim ah taqliid oo taqliidsaday fadwadiis ma aha daliil isaga uu dul istaagayo ou arkay ma aha xadiid ou maqlay ma aha nin kaloo caalima u fadwooday ma jiro cudurdaar sharciya ma leh ninkaa muxuu noqonaa marka nin xaaraan ku dhacayo hawadiisa raacayo maxaa yeele liannahu wuxuu noqonayaa qof un rukhsa doondoon rukhsa raaraadis <coughs> waama idaa tabayana lahu hadduu u caddaado wa ama idaa tabayana lahu hadduu u caddaado maa yuujibu wax keenayo waajibinayo rujxaana qowlin qowl raajixnimadiisa calaa qowlin qowl kale uu ka raajixsan yahay imaa biladilati adilada uu uga raajixsan yahay almufasalati la kala dhigdhigay in kaana yacrifuhaa hadduu garanayo waa adilada mufasalada wayafhamuhaa uu fahmayo halkan sheekhu marka wuxuu sugaa fiiri darajo inay jirto qofkaan hadda uu ka hadlaa mujtahid ma ahana ogow waa ninaan mujtahid ahayn laakiin fahmi kara adilada aladila tafsiiliya kala fahmi karo waimaanacam hadduu u caddaado marka qowl inuu raajic yahay qowl kale ka raaji madhabkiisii qowl ku jiraa laga raajicsan yahay madhab kale qowl ku jiraa ka raajicsan waxayna ugu caddaatay biladilati almufasala adilada cad in kaana yacrifuha hadduu garanayo wayafhamuha uu fahmayo waimaa bian yaraa inuu arko axad arajulayni labada nin labadii uu taqliidsanaayey aclama inuu cilmi badan yahay bitilka almas'alati mas'aladan ku cilmi badan yahay min alaakhari ka kale shiiq horaad lahayd adiga ku aad taqliidsato mid kalaad arag aada ogaa mid kaloo waxaa jira marka masaa-ishan adiga aad hadda raadinaysid baxar ku ah magaaladii iyo ummaddii uga dambaysa iyo culummadii uga dambeeya kii marka hore aad taqliidsatay iyo waxaa iskhilaafay midkan dambe midka dambead qaa ayaad markaa taqliidaysa kaas waa yani sabab looga bixi karo wa huwa isaguna midkan dambena atqaa lilaahi ou ka cabsi badan yahay agyani ah, cabsida alla u ka badan yahay fii maa yaquuluhu waxa uu dhahayo fayarjicu waa laabanaya can qowli can qowlin buu ka laabanaya ilaa qowlin buu u laabanaya limili haadaa kanoo kale fahaada kan yajuuzu waa bannaanyahay bal yajibu waaba waajibaya waqad nasa alimaamu axmed calaa dalika imaam axmedna kaasuu cadeeyey <coughs> walkhaasu nooca khaaska ah an ya'huda inuu qaato waay biqowlin mucayanin biqowli mucayanin qof mucayana qowlkiisa fii qadiyatin qadiyo ku saabsan mucayanatin oo mucayana fa jaa-izun waa bannaayah idaa cajaza hadduu ka caajizo can macrifati alxaqi xaqi aqoonsashadiisa bilijtihaadi ou ku aqoonsado sawaaun waxaa isku mida cajaza caajizaya cajzan cajzi xaqiiqiyan xaqiiqi ah aw istidaaca ama awoodaya yaa daalika kaagaasi maca almashaqati alcadiimati mashaqo weyn lala qabo nooca khaaskaa waxay tahay waa mas'ala min almasaa'il bisri hal mas'alaad rabtaa iltizaam oo madhab ah iltisaamaysa ma ah mas'ala adiga aad rabtaa inaad nin caalima ah u tagtay masaladaas ka hor masaladan waa bannaan waa qaharata waa masala qadiya mucayana taqliid ku saabsan waa khaasa fatwa almuqallid ninka muqalidkaa fadwadiisa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wa ahlu dikri ahlu dikriga hum ahlu lcilmi waa ahlu cilmiga waalmuqalidu muqalidkana laysa min ahli lcilmi ahlucilmiga ka mid maaha almatbuuciina la raaco wa inamaa huwa isagu wuxuu yahay taabicun mid raacay ligayrihi raacay halkaa marka maxaa kaaga soo baxday muqalid inaan waxba la weydiin karin maxaa yeele ma aha ahlucilmiga waxaa iska dhici karta marka qofku yacni mararka qaarkood yacni qof muqalida hadda inuu qaadi iska noqdo badanta marka waxaa leeyahay qaadi oo daruura ah qaadi oo lidaruura loo keenay muqalidka waxaan u jeedaa nin aan isa waxba la soo bixi karin laakiin madhabkan madhab min almadaahib aad u bartay yaqaanaana ninkaa isagaa marka qaali inuu noqdo inuu noqdo qaali ma aha sida saxda laakiin haddii la waayo wax isaga ka isaga marka inuu iska noqdo lidaruurati qaadi daruura saasay dhahay fadwada laftirkeeda iyadana daruura iska yeelan kartaa laakiin muqalid sirfi ah xataa aan adilo aan yani sheegi karin waxaan u weydiinaya qaala abuu cumar waxa uu yidhi ibnu cabdilbar wagayruhu ajmaca annaasu dadka waxay ku ijmaaceen calaa ana almuqalida muqalidka leysa macduudan inaan ku lagu tirinaayo uusan ahayn min ahli ilcilmi wa ana alcilma cilmigana macrifatu lxaqi xaqa oo la garto bidaliilihi lagu garto cilmiga waa kaasma xaqi oo la garto oo bidaliilihi lagu garto ijmaacaasa marka jir qofku marka waxawaad waxaa aad u badan qof aan xataa fataawo inuu idraaka iska dhaafee abjadiyaadkii shareecada ama axkaamta waxba ka aqoonin bilaawgeedii ayaa sheikh buu soo dhegaysanaa waxaa dhici karta sheekha uu soo dhegaystay ee xukunka uu ka warinayo xataa warkiis inuusan fahmin xataa oo aanu fahmi karin xaqiiqatan wax jiroo badan waayo dad waxaa jira culummada warkooda xataa mas'ale markay ka niqaashaan aan fahmi karin hadalkii siduu isaga u qaatay oo usoo naqlinaya dadou u fadwoona masaladaas ka waran war waa masaladaas anaa kaa og waa bannaan tahay ayuu leeyaha shiikh hebel ahay aan maqlayo sidaa dhahay waxaa dhici karta marka masalada kan banneeyey iyo waxa uu shiikha ka hadla wax kale inay waxa kale yihiin laba xaalad inay kala leedahay oo kale waa khaaa qaala ibnu lqayim alimaamu ibnu lqayim waxa uu yidhi wahada kama qaala abuu cumar waa sidau abuu cumar u yidhi faina annaasa dadka laa yakhtalifuuna iskuma khilaafayaan fii ana alcilma cilmigu huwa almacrifatu alxaasilatu can iddaliil cilmigu inuu yahay macrifada ka soo xasisho deliilka xaggiisa wa ama biduuni daliili laakiin deliilka la'aantiis fainamaa huwa taqliidun taqliid weeyaan haddii ay macrifaad heshay laakiin biduuni daliil taqliid uma xaka bnu lqayim wuxuu xikaayooda bacda dalika kaagaasi kadib fii jawaazi lfatwa bitaqliidi fii jawaazi lfatwa fatwo bannaanaanshadeeda bitaqliidi lagu fatwoodo alaaata aqwaalin buu ka taageen saddex qowl ayb axaduhaa saddexdaa qowl kan hore ama axadihaa laa tajuuzu ma bannaana alfatwa bitaqliidi taqliid in lagu iftoodo liannahu laysa bicilmin xaala cilmi ma aha waalfatwa bigayri cilmin fatwada cilmi la'aantana xaraamun waa xaaraam wahada qowlu akar اlasxaabi asxaabta xanaabiladu saasay u badan yihiin uu yidhi wa jumhuuri shaaficiyati shaaficiyada badankoodna qowlkooda saas wahada qowlu akari اlasxaabi wa jumhuuri shaaficiyati ahaani kan labaad ana dalika jaa-izun waa inuu bannaan yahay fi ma yatacallaqu binafsihi waxa isaga nafsadiisa ku tacalluqo walaa yajuusu ma bannaano an yuqallida inuu taqliid sameeyo fii ma yufsii bihi waxa uu u fadwoonayo hayrahu hayrkii u fadwoonayo taqliid ma la imaan karo ahaaliu kan saddexaad ana dalika kaagaasi jaaizun inuu banaan yahay cinda alxaajati xaaja markay timaado waa markay xaaja timaado wacadamu caalim mujtahidi caalim mujtahida la-aantiis marka ay jirto caalim mujtahidaa la weysan yahay wahuwa asaxu laqwaali aqwaasha kana ugu saxeexnimo badan wacalayhi camal ibn lqayim mujeedaa marka mufti oo lidaruura ku yimid haddaanu isaga mujtahid ahayn fadwadiisu marka waxaa weeye fadwo oo daruuro ku timid wax isagii karoona la waayey adiladiina wax un waa ka fahamsan yahay laakiin xugun isaga uu la istiqlaali kara istinbaad uu la istiqlaali kara ma jiro laa ba'sa markaas haddii la waaye waa hadduu joogo ma fadwadiisu ma soconaysa ibnulqayim marka iclaamulwaaqiciinku sidaa ku yiri kitaabka marka intaanu ku dhammaaday wabihi yatimu maa aradnaa kitaabatahu kanuu ku dhammaanayaa buu yidhi ku dhammaystirmayaa maa aradnaa waxaan doonnay kitaabatahu qoraalkiisa fii haadihi almudakirati alwajiizati mudakiradan marka aad u kooban laakiin masaa'il badanoo runtii uu ku tawasucayaa jirto oo yacnii xataa kutubaha kale oo aan arki doonno aan ku qornay nas'alu allah an yulhimana rushda fi alqowli waalcamal waan muxuu idiin qoraa kabacdi yukallila muu dhaha waan yukallila inuu ku wareejiyo acmaalana acmaasheenna binajaaxi najaax inahu jawaadun kariimun sal lla slam ala nabiyina mxamed bilah towfiiq